alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kafiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xisnulmuslim aynu ku soo jiray xadiiska toddobiyo sagaashanaad wuxuu odhanayaa marka uu galabaysto acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min shari maa khalaq waa xadiiska toddobiyo sagaashan acuudu waa magan galay bikalimaati illaahi kelmadaha ilaahay baan magan galay kelmadaha ilaahayoo attaamaati kuwa dhammayska tiran ah ee kaamilka ah ee ceeb iyo nuqsaan ka madhan min sharri maa khalaq makhluuqaadka uu ilaahay abuuray wuxuu abuuray oo dhan sharkoodaan ka magangalay waxaa loo jeedaa wixii shar leh oo makhluuqaadka ka mida ah, sharkoodaan ka magan galay ilaahay makhluuqaadku shar ma wada laha makhluuqaadka qaarkood baan shar lahayn waxaa loo jeedaa wuxuu ilaahay abuuray ee shar u saaxiib ee shar leh ayaan sharkooda ilaahay ka magan galay sidaa wuxuu odhanayaa alaaa maraatin idaa amsaa saddex goor ayuu odhanayaa markuu galabaysto ayuu sidaas odhanaya wakadaa markuu subaxaystana waa odhanayaa sidaas waynu soo marray xadiidka sidaa sheegaya waa min xadiisi abi hurayra abu hurayra soo wariyey saxaabiga la yidhaahdo lafdigiisuna wuxuu ahaa in nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man qaalahaa xiina yumsii alaaa maraatin lam tadurahu xumatun tilka leyla ruuxa yidhaahda markuu galabaysto saddex goor yidhaahda acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min shari maa khalaq sidaa saddex goor ku celiya habeenka bahal waxba ma yeelo xuma waxaa loo jeedaa waa sunta bahalaha sunta bahalaha hoose ayaa waxaa la yidhahdaa xuma ayaa la yidhahdaa markaa bahal hoose suntii waxba ma yeesho oo ma dhibayso xadiidka waxaa soo wariyey imaam axmed iyo nasaa'i fii camal yowm waleyla iyo ibnu sunni sheekh albaanina waa saxiixinayaa sheekh ibnubaasna wuxuu ihi isnaadkiisu waa xasan weliba turuq kalena waa leeyahay oo tariiqyada qaarkood ay saxiixun lidaatihi ay yihiin yacni nin baa ku yidhi abu hurayra ayuu wuxuu ku yidhi dibqallooc baa iqaniinay xalay markaase abu hurayre wuxuu ku yidhi markaad galabaysatay haddaad odhan lahayd acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq lam taldaqka sidaa haddaad odhan lahayd dibqalloocaasi kuma qaninayn marka xadiisku waa xadiis saxiixa weeye xadiis kaleo macnahan waafaqsanna waa jiraa oo fii saxiixi muslim ku sugan waa min xadiisi khawlata binti xakiim khawla waxay tidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi man nazla manzilan faqaala acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min shari maa khalaq lam yadurahu shayun xataa yarxala min manzilihi dalik rawaahu muslim fii saxiixi ruuxa meel dega ayuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam oo yidhaahda acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min shari maa khalaq waxba ma dhibaan yacni intuu habeenkaa meeshaa joogo wax wax yeelayaa ma jiro wax waxyeelayaa ma jiro qurdubi sheikha la yidhaahda ayaa wuxuu yidhi habeen baa dibqallooci qaniinay markaasaan isweydiiyey dibqallooc muxuu kuu qaniinay awalba dibqallooc kuma qaniini jirine dibqalloocu muxuu kuu qaniinay markaasaan waxaan xasuustay inaan ilaaway acuudu bikalimaati illaahi taammaati min sharri maa khalaq markaasaana yidhi halkan sababtan baa keensatay yacnii awalba kuma qaniini jirine taasaa keensatay yani wax yare hadday ku dhacaan waxay isweydiin jireen sababta markaa iigu dhacday waayo waxay garanayaan taqsiir iyagu ay la yimaadeen markaysaga inay dhibi uga iman karto inagii soo aragnay abaan inuu yidhi marka waxa weyaan anigu habeenkii subaxaasaan ilaawey inaan idhaahdo bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaai huwa asamiicu alcaliim saddex goor inaan idhaahdo intaan cadhooday baan ilaawe sidaasaa faarijku iigu dhacay buui bimacnaa haddaanan ilaawi lahayn oo aan odhan lahaa faarijku iguma dhiceen buu leeyi yanii sida marka waxaway ballanqaadka xadiidka nebiga sala allahu alay wasalam uu sheegayo oo nebigu ballanqaaday ilaa ballanqaadkiisu ma baaqanayo eh, inuu markaa waxa uu nebigu sheegay in la waayaa ma dhici kartee marba hadduu yidhi ruuxa markaa saddex goor subxii intaa yidhaahda bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi alard walaa fi samaai huwa asamiicu alcaliim wax dhibayaa ma jiro ya dee faarijiguma dhaceen waxa ii sababay tegistaan markaa ka tegay ay i sababtay si qadarka u fulo yani waxaa lii siiyey si qadarka u fulo xadiidka siddeed iyo sagaashanaad wuxuu odhanayaa allaahumma salli wasallim calaa nabiyina muxammed allaahumma ilaahayow salli ku salli oo u naxariiso naxariis khaasah oo weynayni weheliso ama salli ilaahayow ka ag ammaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam malaa'igta agtooda ka ammaan oo ammaantiisa iyo wanaaggiisa ka sheeg salaatullaahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika waatuu abulcaaliya taabiciga la yidhaahdaa yidhi salaadda ilaahay waa inuu malaa'igta cid ka ag ammaano ayaa salaadda ilaahay tahay wasallim ilaahayow salaam ama wasallim nabadgeli wasallim nabadgeli mid walba ilaahay waa siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo jeedaa ilaah usii kordhi ilaah usii kordhi hadday ammaan tahay iyo hadday tahay naxariis mid walba ilaah u ziyaadi ayaa macnuhu u dhacaya nabadgelyadana ilah u kordhi calaa nabiyina muxammadin nabigayaga muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu sidaa odhanayaa cashra maraatin toban goor buu odhanayaa sidaas xadiiskan saxaabigiisu waa abudardaa weeye waa min xadiisi abidardaa weeyaan lafdigiisuna wuxuu ahaa man sallaa calaya xiina yusbixu cashran wa xiina yumsii cashran ruuxa igu salliya marka uu subaxaysto toban goor wa xiina yumsii cashran goortuu galabaystana igu salliya toban goor adrakathu shafaacatii yowma alqiyaama waxaa haleelaysa shafaacadaydaa gaadhaysa maalinta qiyaame shafaacadayda ayaa maalinta qiyaame gaadhaysaa sidaasaa laga soo wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskana waxaa soo saaray tabaraani ayaa soo saaray mundiri ayaa wuxuu yidhi laba sanad buu ku soo saaro labada sanad midkood baa jayid ah sidaas yadaa buu yidhi wakadalika waxaa kaloo ku raacay haysami ibnu xajar alhaysami saaxibu majmuci zawaa'id oo isaguna waxau yidhi isnaadkiisu labada isnaad mid ahaan baa jayid ah yani oo waxa weyaan markaa sanad jayid ah mundiri uma nisbayn laakiin isaga ayaa isaguna odhanaya oo caynkaas marka cabiraya sheekh albaani markii hore ee kutubihiisa qaarkood xadiiska waa ku taxsiiniyey oo wuxuu yidhi xadiisku waa xasan waana siduu markaa ku maray saxiixu tarkiibka iyo saxiixu ljaamica oo wuxuu yidhi xadiisku waa xasan ayuu yidhi kadib laakiin waxaa u caddaatay in xadiiska markaa sanadkiisa dacfi ku jira ayaa u caddaatay sidaas aawadeed ayuu xadiiska daciifiyey waana looga horreeyey tadciifka xadiiska la daciifinayo oo alxaafid alciraaqi ayaa wuxuu yidhi fiihi inqitaac sanadka waxaa ku jira kala go'naan aanu xidhiidhsanayn ayaa sanadka ku sugan takhriij lixyaa ayuu sidaa ku odhanaya wa kadalika sakhaawi ayaa badiic isaguna wuxuu ka odhanayaa alqowl albadiic fi asalaati cala alxabiib ayuu isaguna wuxuu ka odhanaya inqitaac baa ku jira ayuu isaguna odhanaya xufaad kaloo iyaguna u taqriiriyey intay hadalkaas soo naqliyeen waa jiraan sida xaafid unnaaji wakhayruh saas aawadeed sheekh albani wuxuu ku tafsiiliyey silsilatu xadiis daciifa ayuu si fiican xadiiska ugu tafsiiliyey marka arrinkiisa uuna uga warramay raqamkiisuna wuxuu yahay uu kaga hadlayaa shan kun iyo toddoba boqol iyo siddeed iyo siddeetan yani raqamka xadiiskaas shan kun iyo toddoba boqol iyo siddeed iyo siddeetan halkaasuu kaga hadlayaa marka yani xadiiska khaalid ibnu macdaan taabiciga la yidhahda wuxuu ka warinayaa abudarda khaalid ibnu macdaanna abudarda waxba kama maqal sida imaam axmed ibnu xambal waghayruhu ay sheegeen wuxuu ka maqlay abudarda ma jirto imaam axmed baa odhanaya wakadalika kadalika ayma saasay yidhaahdeen marka jaamicu taxsiilka ayuu calaa'i ku sheegayaa wa kadalika tahdiibkana saasuu ugu soo arooray saas aawadeed waxaa qawi ah in xadiidku daciif yahay oo aanu nebiga calayhi asalaatu wasalaam aanu ka sugnayn se waxaa u soo arooray fadaa'il kale u soo aroortay lakiin waxaynu ka hadlaynaa mawdican khaaska ah in waxa weeye yacni markaa sunna joogtaa ah laga dhigto toban goor oo aan laga badinayn lagana yaraynaynin ta noocaasi sunnanimadeedu ma sugna laakiin salliga mar walba in la badsadaa waa shay fiican weeye halkaa waxaynu ku soo aragnay adkaartii subaxa iyo galabta la odhanayey ayaa marka halkaas qadarku sheikhu inooga qoray inoogu eg tahay oo ay ku dhammaatay adkaaru nawm baabka siddeed iyo labaatanaad wuxuu ku saabsan yahay dikriyada wakhtiga hurdada ilaahay la xusayo oo dikriga lala imanayo wakhtiga hurdada ee la seexanayo hurdada loo diyaargaroobayo ayuu ku saabsan yahay baabkanna waana baabkii siddeed iyo labaatanaad wuxuu sheikhu yidhi raximahullah xadiiska sagaal iyo sagaashanaad wuxuu yidhi yajmacu kaffayhi suma yanfusu fiihima ruuxu markuu doonaayo inuu seexdo yajmacu kafayhi labadiisa kaf ayuu kulminayaa isu keenayaa labadiisa baabaco ayuu isbarbardhigayaa uma yanfusu fiihimaa intaa dabadeedna waa afuufayaa yanii in yar oo qayaana laga dareemayaa laakiin waxa weeye markaa neef bay markaa u badantay culamada qaarkood waxay leeyihiin eh, candhuufiba raaci mayso waa neef keliya laakiin bacdii waxay yidhaahdaan yacni in yar oo qiyaana ayaa markaa laga dareemayaa laakiin candhuuf la tufaya ma jirto uma yanfusu fiihima intaa dib waa afuufayaa ama markaa afuufitaan in yaroo qoyaani weheliyo fa yaqra'u fiihimaa wuxuu ku akhrinayaa labada baabaco gudahooda bismi illaahi alraxmaani alraxiim qul huwa allaahu axad allaahu asamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waanu soo marray laakiin carabkaynu iska maraynaa bismillaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa allahaasoo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono khalqigiisa ka mida gaadhsiinayay naxariistiisa ahaaday ama alraxmaani kii sida caamkaa u naxariisanayey ahaaday oo gaal iyo muslimba u naxariisanayey alraxiimi kii sida khaaska ah mu'miniinta ugu naxariisanayey ahaaday ayaan magiciisa ku bilaabaya ama ku akhrinayaa qul waxaad tidhaahdaa huwa mas-uulka la ama ay su'aasheen allah waa allah axadun keli weeye khabarun bacda alkhabar ama huwa sha'nigii arrinku allaahu ilaahay axadun keli weeye weeyaan jumla laga khabraa damiiru shaniga marka taa damiiru shani in loo fasiraana sii fiican huwa shanigii arrinku allaahu ilaahay axadun keli weeye weeyaan shanigu sida arrinku weeye allaahu ilaahay assamadu waa sayidka mudan ee umuuraha xaggiisa loola irkado ee loola kacayo waa ka sayidnimadiisu dhammaystiran tahay ee kaamilka ah waa ka isaga marka waxa lagu eeranaayo dhib kastaba ee isaga la baryaayo lam yalid waxba ma dhalin oo farac ma leh walam yuulad isagana lama dhalin oo wax waalida ma leh ciduu ka isiran yahayna ma jirto weligii waa jiray weligiina waa jirayaa ubadna ma laha inuu ubad yeeshaana ma suuragal aha cid markaa shabbahdiyo cid la midi miditoonna ma jirto walam yakun lahu kufuwan axad cidnaba kuf uma ahaano uma dhiganto cid ilaahay shabbahda ama u dhigantaa ma jirto bismi illaahi alraxmaan alraxiim qul waxaad tidhaahdaa acuudu waa magan galay birabbi alfalaq yacnii rabbiga habeenkii kala dhambala ee waaga ka soo dhex bixiya rabbigaasaan magan galay ama birabbi alfalaq rabbiga ininyaha kala dhambala oo kala dilaaciya oo geedka ka soo dhex saara ayaan markaa magan galay faaliq alisbaax iyo falaq alxabba yacni waxa weeye rabbigaasaan magan galay min shari maa khalaq waxa uu ilaahay makhluuqaad abuuray sharkoodaan ka magan galay waxaa loo jeedaa wixii shar leh ee makhluuqaadka ka mid mida ah ayaan sharkooda ilaahay ka magan galay wa min shari ghaasiqin idaa waqab habeenka sharkiisaan ka magan galay idaa waqaba goortuu madoobaado ama idaa waqaba goortuu soo galo habeenku yacnii habeenkii waxaa ku dhex gabanaya waxyaalo badanoo dhibaatooyinah ayaa ku dhex gabanaya hadday tahay bahla soo baxay hadday tahay markaa daallin kale oo markaa doonaya inuu ama wax dilo ama wax dhaco ama wax hado ama cid wax yeelo baa habeenka madowgiisii adeegsanaya marka shayaadiintii baa intishaaraysaoo faafaysa habeenkii waata laynoo sheegay maqaaribta inay shayaadiintu yacni markaa dhulka ku soo foofaan saas aawoodee waa tali carruuraha la xareeyo maqaaribta oo dibadda ayaan loo sii deyn yaa si aan shayaadiintu u durayn yacani maqaaribta markay tahay carruuraha waa in la xareeyaa dibadda aan loo ogolaan tacwiid kale sidiisa waa in loogu sameeyaa oo lagu tufaa yacni markaa siduu nebiguba ku yidhi xasan iyo xusein uciidukumaa bikalimaati illaahi taamaati min kulli shaytaanin wahaammatin wa min kulli caynin laama yacni saasoo kale tacwiidkana waa in loo sameeya wa min shari nafaafaati fi lcuqad dumarka wax tuftufa ee wax sixra sharkoodan ka magan galay filcuqad guntimaha wax ku tufa waagaasaa waxaa laga yaabaa inay markaa sixirka ku badnaayeen xagga dumarku ay ku badnaayeen marka annafaasaat waa la ta'niisiyey oo nafaasa iyo nafaasaat nafaasa waa mufradkeedii waa mid tufid badan nafaasaatna waa dumarka tufitaanka badan ama tufitaanka u saaxiibka oo nisba laga dhigo waxaa loo jeedaa asawaaxir kuwa wax sixraa loo jeeda fi lcuqad waxaa loo jeedaa guntimaha ku tufa oo markay wax sixrayaan waxbay guntayaan guntintii kastaba waxbay ku akhrinayaan shaytaani ah waxyaalaha shaytaaniga ah markay ku akhriyaan waa ku tufayaan guntintii walba markay xidhaan wa min shari xaasidin idaa xasad yacnii kawa xaasida sharkiisaan ka magan galay idaa xasada goortuu wa xaasido bimacnaa xasadkii uu samaynayo sharkiisaan ka magan gala oo waxaa dhici karta qofka uu xaasidayaa inuu dee qofku xaasidayo dhibaataba inuu kula kaco ama shirqool u dhigo ama wax la mida waxaa kaloo dhici karta eh, maadaamuu xaasidayo inuu ilaeyo ow cawriyaa dhici karto yaa cawrida qaarkood xasad baa sababay nicmo qofku haysto ayuu qofkani u quuri yahay markaasu wuxuu isleeyahay nicmadaas siduu qofkan u haysta oo adigu adu weyday isaga ma laga qaado saas aawadeed qofku hadduu arko wanaag cid haysata noocay doontaba wanaaggaasi ha noqoto wax cajabiyey hadduu cid ku arko muslim ah ya waxaasi wuxuu doona ha noqdo cibaado marka waxa badan ha noqoto oo fiican ha noqoto cilmi wanaagsan ha noqoto oo cilmi iyo aqoon fiican uu leeyahay fasaaxa ha noqoto qurux ha noqoto maal ha noqoto ubad ha noqoto xoolo ha noqoto yacni noocu doonaba ha noqdo wax kasta oo ruux ku cajabiya oo marka wanaaga uu ku arko hadduu arko waa inuu tabriik la yimaadaa oo barake ugu duceeya ou yidhahdaa marka ilaaha barkayo baaraka allah fiih ya baaraka allah fiik hadduu la khitaabayana ha ku yidhaha ilaha ku barakeeyo khaasatan weliba wakhtiyada markaa durradu iman kartaa waxay tahay markuu qofku majeerto hadduu aaminsan yahay oo qalbigiisuun khaatirku ku soo dhacay inuu qofkani wanaaggaa haysto uma badna in markaysa markaa ishii ay timaado qofunte khatara mooyaane ishiisu khatar mooyaane laakiin markuu majeeranayo ee leeyahy waxaasuu ku wanaagsan yaho sidaasuu yahayoo waa xoog badan yaho waa qurux badan yaho waa cilmi badan yaho waa caynkanoo waa ubad badan yaho ubadkiisa wax la midi ma jiro caafimaadkiisu waxa waa dee boqol boqol oo marka uu majeeranayo ya xaaladda noocaasu wuxuu halis u yahay ishiisu inay wax durayso marka si aanu qofkan u dhibin waa inuu marka barake ugu duceeyaa ou yidhaahdaa baaraka fiih ilahay barakayo hadduu hor joogana ha yidhaha baaraka kallah qofkii haddii la majeerto cidi ay majeerato waa inaanu ka xishoon waa in lahay barake ku ducee allahuma baarik dheh ya hays odhan ha ka xishoonoo hays odhan yacni waxaa weeye arrinka noocaasa ma odhan karaysidee xoogaa waa dhibsan karaa qofku waayo inay dhib ka weyni ka timaado ayaa markaa laga yaabaa saas aawadeed lagama xishoodo waa inaad ku tidhahdaa maa shaa allah dheh ama markaysa markaa allahuma baarik fiika dheh yacni sidaa dheh haddii aad ka xishooto oo aad marka waxaa weeye ka aamusto rubama inay dhib kaaga timaado hadduu sheikh yahay hadduu shariif yahay toona haka cafin ya ciduu doonaba ha noqdo baraka ku ducey waa in la yidhahdaa waa inaan looga turin isagana waxay u noqonaysaa tababar bay u noqonaysaa nasiixaa bay u noqonaysaa dadkeennii hore dadka waaweyn oo kale waxa weye wakhtiyada wax majeeranayaan maa shaa allah bay yidhahdeen maa shaa allah laakiin dhallinyarada kolley kuma badna imanka carabaha waxa weye qofka marka sidaa laysu salaamo kelmadda ku xigtaa hadda waxay tahay baarak allah fiik salaamu calaykum iyo wacalaykum asalaam marka laisu yidhahda baarak allah fiik baa ku xigtaa haddaba waa xilli walba saas aawadeed yani waxa weye nooc tababaray markaa tahay waa in waxa weeye markaa eh, laisugu duceeya dad fara badan waxay u dhintaan ishay u dhintaan ishu waxa weye ma yasarna xadiis waxaa ku soo aroortay nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam ina alcayna latudkhilu arajula alqabra waljamala alqidra sheekh albaani waa saxiixinaya ishu ninkana waxay gelisaa xabaal awrkana waxay gelisaa dheriga yani waxbay dishaa waa xadiis saabita sugan ya waxaa kaloo xadiis kale ku soo aroortay oo saxiixaba ku sugan waa fi saxiix alcaynu xaqun walow kaana shayun sabaqa alqadara la sabaqatu alcayn inoo keeni doonaa kollay baabka caynka ku saabsan ishu waa dhab hadduu jiri lahaa wax qadarka intuu la tartamo ka dheeraynaya ishuu noqon lahaa laakiin marka hore waxaaban jirin wax qadar intuu la tartamo ka dheerayn karaa waa fi saxiix xadiiskaasna saxiixyadaaba ku sugan yihi kale wuxuu sheegayaa dadku waxay u dhintaan yani waxa u badan min jihati alanfus isha badan yani khalqi badan baa u dhinta isha marka maadaamay sidaas tahay waxa weeye wax sahlan ma aha waa in waxa weeye ruuxu caadaystaa inuu barakada ku duceeyo walow yaanu iskuba ogaan il wax duraysa inuu leeyahay waayo dadku ishoodu waxmad u wada durayso sidaa yaanu iskuba ogaanbe waa inuu ixtiyaatan ugu duceeyaa intii hadhow markaysaa markaa dadka marba mid lagaa shidi lahaa ya waxa weye marka hore iska ixtiyaadka iska samee oo isaga ducee wixii ku cajabiyeoo dhanba ugu ducee markaysa barakada ugu ducee maa shaa allah iyo allahuma baarikna waxaa fiican barakada in lagu duceeyo yacanii saxaabada qaarkood bay ka dhacday ilay oo saxaabi baa saxaabi kala ileeyey ya saxaabigii kalaa dhacay markaasaa la yidhi waxaan u malaynaynaa ninkaas inuu yahay yani wuu majeertay isagii baa loo yeedhay markaasaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam calaa ma yaqtulu axadukum akhaa midkiin muxuu walaalkii u dilayaa hallaa baragta maad baraka ku ducaysid fiirsaada muxuu midkiin walaalkii u dilayaa maad baraka ku ducaysid markaasuu nebigu amray sala allahu aleyh wasalam in waxa weeye uu weysaysto marka waxa weeye markaa biyihii baa weel loo dhigayaa dabeedna ku dul weysaysanayaa markaasaa qofkii kale loogu maydhayaa lama cabsiinayo waa loogu maydhaya waxuun qofka kale jidhkiisa soo taabtay waxay culammadu yidhaahdeen wax kastoo jidhkiisa soo taabtoo bimacnaa soo maydhay oo dhididkiisii wax ka midii ay ku jiraan walow mare uu ku dhididayna in loo maydho ha noqotee haddii qofkaa loogu maydho biyahaas waa bogsanaya marka ruuxa waxaasidaya sharkiisaan ka magan galay idaa xasada goortuu waxaasidaya oo markay nafti isu diyaarinayso yani waxa weeyaan inay qofkii dhibaatayso xasadkaasaana marka waxbay keensanaya bismi illaahi araxmaan araxiim qul waxaad tidhahdaa acuudu waa magan galay birabbi innaas dadka rabbigood yacnii rabbigii dadkaan magan galay maliki innaasi boqorkii dadkaan magan galay ilaahi innaasi ilaahii dadkaan magan galay min shari alwaswaasi alkhannaas shaydaanka waswaasiya sharkiisaan ka magan galay waswaaskaasoo alkhannaas noqnoqod badan marka layska naaro waa tegayaa haddana waa soo noqonaya ama alkhanaas yani isqarinta badan iyo dibudhaca yani wakhtiyada marka layska naaro ama ilaahay la xuso ayuu gabbanaya oo dibu markaa u kuranaya markaasuu haddana soo noqonaya alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinaya fii suduuri innaasi dadka laabahooda waswaasinaya min aljinnati waannaas xaalkaa wuxuu waswaasinayaa yacnii jinni iyo insiba uu ahaaday oo dad iyo markaa jinba uu ahaaday uma yamsaxu bihimaa intaa dabeed waa ku masaxayaa labada gacmoodba labada baabacaba mastataaca wuxuu kari karo oo min jasadihi jidhkiisa ka mida ayuu ku masaxayaa yabda'u bihimaa wuxuu ku bilaabayaa calaa ra'sihi madaxiisa ayuu ku bilaabayaa wa wajhihi iyo wejigiisa wamaa aqbala min jasadih iyo wixii soo qaabilay oo soo jeeda oo jidhkiisa ka mida ayuu ku bilaabayaa yafcalu dalika alaaa maraat sidaa wuxuu samaynayaa saddex goor ayuu sidaa samaynaya saddex goor ayuu sidaa samaynaya cidda saxaabada ka mid ee soo warisay waa caaisha weeye ummilmu'miniin ayaa soo warisay xadiiskuna wuxuu sheegayey ruuxu markuu doonaayo inuu markaa seexdo doonayo khaas ahaan waxaa loo sii jeedaa marka habeenkii uu doonayo inuu seexdo ayuu dabeed labada baabaco isu keenaya waa isbarbar qabanaya markaasuu dabeedna markaa intuu ku akhriyo qul huwallaha iyo qul acuudiyada ayuu ku akhrinayaa dabeedna waa ku tufayaa dabeedna markaa waa ku masaxayaa jidhkiis isagoo madaxa iyo wejiga kaga soo bilaabaya jirka kale soo qaabilay ee soo jeedka ah uu ku masaxayo iyo intii kale uu awoodi karo riwaayaadka qaarkooda wama akhbara kasii badinaya ayaa jira oo xataa marka waxa weye xagga dambe hadduu dhabarkiisa iyo gaadhsiin karo inuu gaadhsiinayo xagga markaa siijeedka lafteeda marinta hadduu gaadhsiin karo inuu gaadhsiinayo marka wuxuu tilmaamaya xadiidku ma istataaca ayuu sheegaya markuu akhrinayana qul huwallaha iyo labada qul acuudu waa israacinayaa dabeedna markaasuu tufaya tufitaan bashaqana maaha neef bay u badan tahay laakiin in yar oo qoyaana ayaa la socda sida saxiixa markaa uu ku tufo ayuu dabeedna ismarinayaa haddana mar labaad buu sidii si la'eeg ugu akhrinayaa waa ku tufayaa waa ismarinayaa mar saddexaad saasi la eg saddex goor buu sidaa samaynaya suurad walba gaarkeeda intuu ugu tufo isma marinayo laakiin sida uu nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam saasuu ahaa haddaba waxa isweydiin leh ma marintaa la hor marinayaa mise waxa weeye akhrinta iyo tufitaanka daahirka riwaayada inoo qoran waxay u eg tahay inuu marka hore tufayo intuu labadii baabaca isu keeno inuu ku tufaayo kadibna marka qiraa'ada ka daba geynayo waayo wuxuu sheegaya yajmacu kaffayhi suma yanfusu fiihimaa fayaqra'u fiihimaa fa abaana loo dhexaysiye ha yeeshee culammada badankoodu waxay yidhaahdeen tufitaanka la tufaayo waxaa laga hormarinayaa qiraa'ada lagu akhrinayaa laga hormarinaya oo akhrintu waa inay ka horrayso shuraaxda axaadiista sharaxday markay masaladan ka warramayaan siday tilmaamayaan saas weeye waxay leeyihin daahirka riwaayada sida ku sugan yani waxaweye cid tidhi ma jirto culamada qaarkood waxay sheegayaan cid sidaa tidhi inaynay jirin ayay sheegayaan ha yeeshee shaikhulalbani isagu sida ay leeyihiin cid tidhi ma jirto ayuu doortay waxaanu yidhi mid marka aqwaasha dadka la koobay maaha ee culammada marka aqwaashooda marka in la yidhaahdo waxa weeye sidan markaa cidiba ma qabto cid tidhi ma jirto daahirka xadiiskiina sidii yahay macno loo khilaafo xadiiskii maaha waana ta imaam axmed ibnu xambal uu yidhi man iddaca alijmaaca faqad kadab wamaa yudriihi lacalla annaasa ikhtalafuu ruuxii ijmaac sheegtaa been buu sheegay maxaa ogeysiiye dadku inay iskhilaafeen iyo in kale maxaa garansiiyey arrin ku saabsan in la yahay faa'iida malena sax maaha naskii hadduu mar sheegay faa'iido waa leedahay arrinkanna waxa weye waa arrin dee waxa weye tacabud ah sidii loola kulmay waa in markaa loo aqbalaa wuxuuna markaa sheikhu yidhi waxaa soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam dadka xanuunsanaya inuu marka hore gacmihiisa ku masixi jiray markuu masaxo dabadeedna uu odhan jiray allahuma rabba annaasi mudhib alba'si ishfi anta shaafii uu odhan jiray marka masaxaaddaa la hormariyey sidaa masaxaadda u hormariyaa tanna waxaa la hormarinayaa tufitaanka lagu tufayo ayaa la hormarinaya halkaaba la odhan maayo masaxaadda in la hormariyaa ma male la odhan maayo masaxaadda in la hormariyaa faa'iide ma leh lama odhanayo marka waa baab tacabuda saasoo kale la odhanaya adigu wejigaa nadar baa ku sugan isdilaalka taa la deliishanayo waayo masaxaadda nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu u masaxayey ma ahayn ruqyo waxay ahayd waa tabriik gacantiisa nebigu sala allahu alay slm ku barakeynayay ajzaadiisana waa laga barakeysan jiray waata ay jirto inay markaa waxa weeye saxaabadu xataa weysadiisa waxa jidhkiisa soo mara biyaha inay ismarmarin jireen waa tii ay dhici jirtay saxaabadu inay samayn jireen aahaarta nebiga waxa laga hayo xataa timihiisa waxa ka googo'a ah, in la keydsan jiray dabeedna ay dhici jirtay in dadka qaarkood biyaha loo geliyo markiiuu nebigu dhintay dabadeed oo waxa weeye markaa biyo inta loogu shubo biyaha la cabsiyo ama biyaha lagu shubo marka waxay ku saabsantahay ta noocaasi waa tabaruk biaahaari nabiy sala allahu alay wasalam ama jasadka nebiga ama jasadka nebiga wax taabtay barakays laga barakaysanayo noocaasay tahay marka baabkan way ka duwan tahay khulaasada marka hadalka uu sheikhu sheegay saas weeye waxaanu ku sheegayaa silsilatu xadiis saxiixa ayuu ku sheegayaa daahirka riwaayaadka ayaanu deliishanayaa uuna cuskanaya ha yeeshee shiikhu ma sheegin ra'yigan cid uga horreysayoo uu yidhi hebel baa iiga horreeyeoo sidan ku tegey ijtihaadka sheikha weeye daahirka riwaayaadkana uu deliishanaayo culammadii shuraaxduna way nafiyeenoo waxay idhahaan lam yaqul bihi axad cid tidhi ma jirto warkaa shiikhu kuma jebin sax maahoo hebel baa yidhi taa kuma jibin hadda aragtaa daahirka riwaayaadka haddii la eegana alfaadda farqaa u yara dhexeeya qaarkood umma ku sugan qaarkood fa baa ku sugan qaarkood wow baa ku sugan qaarkood waaba ka madhan inta mid walba waa liyihi waxaa ka mid a ah. isla xadiiskan caaisha riwaayaadkiisa ibnu maajahu siduu soo wariyey waxaa ku sugan ana nabiya sala allahu aley wasalam kaana ida akhada madjacahu nafasa fii yadayhi wa qara'a bilmucawidatayni wa masaxa bihima jasadah ibnu maajah baa soo wariyey albaani laftiisaana saxiixiyey wuxuu sheegayaa nafasa fii yadayhi wa qara'a bilmucawidatayni waaw baa laysugu cadfay wowguna waa limutlaqi iljamci oo tartiib ma faa'iideeyo wa masaxa bihima jasada ibnu xajarku wuxuu ku sheegay fatxulbaariga riwaayo abidar abidar ilharawi sheikha la odhan jiray wuxuu ka mid ahaa ruwaaddii saxiixulbukhaariga soo warisay ayuu ka mid ahaa kitaabka saxiixulbukhaariga imaam albukhaari ruwaad ka soo warisaa jirta oo kala dambaysay marka abidar ilharawi wuxuu ka soo wariyey kushmiihani inuu isagu nuskhadiisa bukhaariga uu soo wariyey uu u soo wariyey yaqra'u fiihimaa oo waaw iyo fa midnaba aan la gelin oo fa yaqra'u iyo wayaqra'u midnaba aan la odhanayn yaqra'u fiihima cadaf yacni markaa summa iyo waaw iyo fa midnaba laysugu cadfayo inay ku jireen bacdi baa waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa waxa loo hormarinayaa inay tahay in qolyaha markaa wax sixro la khilaafayo iyagu intay wax akhriyaan bay dabeedna tufitaanka dambaysiiyaan markaa sidaa in loo hormariyo ayaa dhici karta lama cayimin cidda sidaas markaa sheegtay oo ixtimaalkaa tilmaamtay waxaana jirta xagga ruqyooyinka lafteeda haddii la eego marka la akhrinayo in la tufi jiray baa riwaayadka qaarkood ku tusinayaa ruqyadii markaa xanuunka marka layskaga tufayo kale kaana ida ishtakaa yaqra'u calaa nafsihi bilmucawidaati wayanfuthu wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu xanuunsanayo wuxuu naftiisa ku akhrin jiray mucawidaadka waana tufayey tartiib lama tilmaamin siduu u kala horraysiinayey saas aawoodee xaafid ibnu xajar waa ka odhanaya yanfusu fii xaalati alqiraa'a tufitaanka wuxuu samaynayaa marka uu akhrinayuu samaynaya marka uu akhrinayo lafteeda ayuu markaa samaynaya tufitaankana la imanaya ta kale waxaa jirta wakhtiyada qaarkood baa fa inta la geliyo aan tartiib looga jeedin wanaadaa nuuxun rabbahu yacnii nuux baa u dhawaaqay rabbigii fa qaala ma aha nidaagu markuu dhacay dabadeed baa qowlkuna ka dambeeyey ma aha ee qowlkiiyo nidaagu waa isla mid keliya sidaas aawadeed bay culammadu waxay yidhaahdeen sharaxa axaadiistanna waaba ku soo naqliyeenbe fa'da waxaa looga jeedaa tafsiiriya tafsiir baa looga jeedaa tafsiir ayaa looga jeedaa xaafid ibnu xajar laftiisuna waa soo qaadanaya aayaddaas ama shuraaxda kale qaarkood ayaa soo qaadanaya dabeedna waxau leeyahy halkaaba siday tafsiiriye u tahay bay mawdicanna u aqbalaysa calaa kulli xaal sida jamaahiirta culammadu sheegeen in waxa weeye la hormariyo qiraa'ada tufitaankuna ka dambeeyo ayaa in sha allaahu yacni markaa saxan riwaayaadkiina saasaa nowcan maa ikhtilaafaad ugu jiraa ashyaaan tartiib yani sidaa inay u kala horraysay ayna jirin oo fa la geliyaana waa jiraa axaadiistuna iskuma waafaqsanaa yani fa in la gelinayo ee waxa weeye qaarkood wow bay ka dhigayaan mawdica fa'da wa yaqra'u bay odhanayaan qaarkoodna waxa weeye fa bay gelinayaan qaarkoodna summa ayay mawdica gelinayaan oo summa yaqra'u bay odhanayaan qaarkoodna cadafba waa ka madhnaysiinayaan cadafba waa ka madhnaysiinayaan cadaf marka laga madhnaysiina waxay noqonaysa in laga dhigo xaal wuxuu tufayey xaala kownihi yaqra'u xaaluu yahay mid akhrinayuu tufayey marka waxay noqonaysaa tufitaankii qiraa'adu isla mar bay dhacaysaa riwaayada marka lagu socdo ya isla mar bay dhacaysa oo sida xaafid ibn xajar uu leeyahay waxa weeye xaalat alqiraa'a ayuu tufayey waa sida uu leeyahay marka sida yani fiican calaa kulli xaal waa sidaas waana sida culammadu badankoodu ay markaa tilmaameen weeye wallahu aclam xadiiska sidan ku soo arooray waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka waxa weeye habeenkii markuu seexanayo ruux waa inaanu ka tegin saddex goor baanu sidaas samaynayaa jirkiisa uu ku masaxayaa madaxa iyo wejiguu kaga soo bilaabayaa soo jeedka ayuu markaa raacinaya intuu ka awoodi karo ilaa sii jeedkana intuu ka gaari karo ayuu markaa marinayaa xadiiska boqlaad allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum wuxuu sheegayaa in la akhrinayo marka la seexanayo aayatulkursiga in la akhrinayo allaahu ilaahay laa ilaaha ilaa huu aayaddani waa aayat lkursiy horena waa u soo maray aayadaha qur'aanka waa aayadda ugu weyn waa acdamu aaya aayadda qur'aanka ugu weyn weyn waxaanay ku saabsantahay tawxiidkay ku saabsantahay waxay ka kooban tahay aayaddu toban jumlo oo jumlo weliba gaarkeeda mufiid u tahay oo wada tawxiid ku saabsan ya waa toban jumlo marka waa acdamu aaya aayadda qur'aanka ugu weyn weeyaan sidaas aawadeeda waa in qiraa'adeeda la badiyaa axaadiista waxaa ku soo aroortay salaad kasta dabadeeda in la akhriyo waxaa soo aroortay marka adkaartii sabaax iyo masaaga in lagu akhriyo waxaa soo aroortay habeenkii marka la seexanayo in la akhriyo ya qiraa'adeeda marka waa in la badiyaa allaahu ilaahay laa ilaaha ilaa huwa mid la caabudaa xaq ma aha isaga mooyaane isagoo qura in la caabudaa xaq ah alxayu alqayuum ay huwa ilaahay huwa la qadaraya alxayu waa ka noole alqayuumu heeganka ah cid walba isagu maamulaya cid walba isagu markaa maamulaya oo shu'uuntooda deberaya oo ku kacaya maamulkooda yacni kana maarmay cid walba oo alqaa'imu binafsi iskii u taagan iskii u gaarka u taagan almuqiimu ligayri hayrkiina maamulaya makhluuqaadko dhan allah baa maamulaya laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm qaban mayso ilaahay lula qaban mayso sina waa lulada walaa nawm hurdana qaban mayso ilaahay mana luloodo mana seexdo umana baahna qayuumnimadiisaa dhammaystiran ma luloonaayo ma seexanaayo ma dhimanaayo ma caajisayo ma daalayo ma awood yaraanayo ciduu marnaba u baahanayaana ma jirto lahu maa fi asamaawaati wamaa fi lard lahu ilaahay oo qura waxa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantood man da ladii yashfacu cindahu ila biidnih man waa kuma da'kaasoo alladii kii ahaaday yashfacu shafeeco qaadaya cindahu ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadaya waa kuma ma jiraa loo jeedaa ilaa biidnihi xaal axwaasha ka mida mid shafeeco qaadaya ma jiro ilaa biidnihi xaalu idanka ilaahay iyo ogolaanshaha ilaahay uu ku lamaan yahay mooye xaal kale mid shafeeco qaadaya ma jiro waa istifhaamun bimacna nafyi siiqadu waa su'aal laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa diid muu u dhacayaa laa axada yashfacu cindahu ila biidnih cid ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadaysaa ma jirto fii xaalin min alaxwaal xaaluu yahay mooyaane maqruunan biidnih idanka ilaahay mid ku lamaan uu yahay mooyaane xaal kale mid shafeeco qaadaya ma jiro hadday malaa'ig tahay hadday nebiye tahay hadday saalixiin tahay yacnii cidnaba axad ma shafeeco qaadayo in rabbi u fasaxo u oggolaado mooye haddii kale ma shafeeco qaadayo yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum yaclamu ilaahay waa og yahay maa bayna aydiihim wixii hortooda ku sugnaaday ee ka horeeya waxaa iman doonee dhici doona aan weli dhicin mustaqbaliga ah ayaa maa bayna aydiihim looga jeeda waxaa soo socdae dhici doona ee aan weli dhicin ilaahay waa ogyahay wamaa khalfahum waxa dabadooda ana waa ogyahay wixii dabadooda ku sugnaadayna waa ogyahayoo wixii hore u dhacay ay hore u sameeyeen ilaahay waa ogyahay culamada qaarkood baa iskhilaafsiiyey oo sidaa lidkeeda u fasiray maa bayna aydiihim waxa loo jeeda waxay soo dhaafeen wamaa khalfahumna waxa loo jeeda waxa soo socda labada tafsiir waxa arjaxsan tafsiirka hore maa bayna aydiihima waxa ka horeeya ee aan weli dhicina dhici doonaan wamaa khalfahumna waa wixii ay soo dhaafeen ee hore u dhacay ama hore ay u sameeyeen walaa yuxiiuuna bishayin min cilmihi ila bima shaa walaa yuxiiuuna ma koobayaan khalaa'iqdu bishayin min cilmih shay ilaahay cilmigiisa ka mida macluumaadkiisiiy waxauu ilaahay ogsoon yahay ka mida ma koobayaan ilaa bimaa shaaa wuxuu ilaahay doono inay koobaan mooyaane wax kale kama garanayaanoo kama koobayaan waxa uu ilaahay og yahay waxay ka garan karaan inta uu ilaahay doono inay gartaan bes bay ka garanayaan wax kale kama garanayaan hadday malaa'ig tahay iyo hadday khayrkood tahay toonna yacni waxa weeye khalaa'iqdu cilmiga ilaahay iyo waxauu ilaahay og yahay macluumaadkiisa waxay ka garanayaan bes inta uu ilaahay doono inay gartaan laakiin inta aanu doonin inay gartaan ma garanayaan wasica kursiyuhu asamaawaati walard wasica waa ballaadhay kursiyuhu ilaahay kursigiisu alsamaawaati waalard cirarka iyo dhulkaba waa ka ballaadhay toddobada cir iyo toddobada dhulba kursiga ayaa ka weyn kursiguna waa makhluuqu ilaahay abuuray oo carshigana ka yar toddobada cir iyo toddobada dhulna ka weyn yaa waata nebiga sala allahu aleyh wasalam laga soo wariye xadiis toddobada cir iyo toddobada dhul marka loo eego kursiga waxay noqonayaan sidii giraan yar oo lagu tuuray bannaan weyn ya giraan yar haddii bannaan weyn lagu dhex tuuro bannaankii maxay kaga dhacaysaa wax yar saasoo kalea toddobada cir iyo toddobada dhulba noqonayaan marka kursiga loo ego kursiga aad uga weyn kursiguna waa mawdicu qadamay araxmaan labada qadame ilaahay halkay ku beegan yihiin weeye ilaahayna kursi iyo carshi toonna uma baahna makhluuqaatna uma baahna cid kalena uma baahna wa can alcaalamiin caalamiintoo dhan isagaa hani ka ah kursiga iyo carshiga iyo xamalatlcarshiga iyo makhluuqaadkao dhanba ilaahayba haya ilaahayba haya walaa ya'uuduhu xifduhumaa tafsiir baa bacdi ku fasireen kursiyuhu in looga jeedo cilmu cilmiga ilaahay oo sifo laga dhigo laakiin tafsiirka noocaasi waa halad ibn cabbaas waa loo nisbeeyey laakiin kama asixin cabdulahi ibn cabaas culamada muxadisiintu siday caddeeyeen yani waxaweye ibnu cabaas kama sugna in kursiyuhu lagu fasiro cilmu waxaanay xambaarsan tahay nooc ta'wiila laakiin maca alasaf ibnu jariir atabari wuxuu ku dhacay ta'wiilkaas oo wuxu uhi kursiyuhu waxaa looga jeedaa ilahay cilmigiisaa loo jeeda saasuu markaa u yidhi culammadana waxaa la yidhahdaa karaasi baa la yidhahdaa yani waxaa laga tilmaamaya iyo awtaad lardi iyo sida loo yidhaahdo saasoo kale ka dhigan tahay marka kursiyihi waxaa loo jeeda bimacnaa cilmu ayaa loo jeeda lakiin wejiga noocaasi waa hala tafsiir sidaa khilaafsan baa ibnu cabaas laga hayaa oo ka sugnaaday oo uu yidhi waa mawdicu alqadamayn yani waxa weeye labada qadame ilaahay halkay ku beegan yihiin buu kursigu yahay axaadiistina waxay caddaysay inuu kursigu yahay shay makhluuqa oo carshiga ka hooseeya oo toddobada cir iyo toddobada dhul ka weyn inuu yahay ayaa axaadiistuna caddaysay xadiiskaana culamada qaarkood ba ku weeyey sidaa sheegaya qowl kaloo odhanaya waa jiraa kursiyuhu waxaa loo jeedaa carshigiisa ilaahay oo kursiga waxaa laga tilmaamaya carshiga waana sida jalaalaynku ku fasiro kursiyuhu in looga jeedo carshiga ilaahay laakiin saxdu waxay tahay in la kala farqiyo maadaama axaadiistii aasaartuba ay kala farqinayso ay kala duwayso waa in markaa la kala duwaa in kursiga lagu fasiro carshiga isaguna waa khalad sax maa walaa yauuduhu xifduhumaa ilaahay ma cuslaynayso aadahu bimacnaa aqalahu aadahu waa daalkii aan dhibicda lahayn hamoodin aadahu tii markaa dhibicda lahayd inay tahay ee dhibitaanka ahay taas maa aadahu yauuduhu walaa yauuduhu ma cuslaynayso ilaahay xifduhumaa ilaalinta uu cirarkiiyo dhulka ilaalinayaa ilaahay ma cuslaynayso kuma adka ee waa u sahlan tahay dhibna kuma aha wax culaysa kuma aha walaa ya'uuduhu ay walaa yusqilhu ma cuslaynayso ilaahay damiirka haadu wuxuu noqonaya allah xifduhumaa ay xifdu asamaawaati walard cirarkiiyo dhulka ilaalinta la ilaalinayaa ilaahay ma cuslaynayso kuma adka ee waa u sahlan tahay wa huwa alcaliyu alcadiim ilaahay waa ka koreeya ee qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo awood ahaan iyo daata ahaan si walba ilaahay waa ka u koreeya si walba ilaahay waa u koreeya qadran wa qahran wa daatan yacnii korayntaa ilaahay u sugnaatay min jamiici alwujuuh wejiyada dhammaantood si walba la odhan maayo sibuu ilaahay u koreeyaa laakiin sibaan la odhanayn uma koreeyo la odhan maayo ee waxaa la odhanayaa si walba ilaahay waa u koreeya alcadiimu ilaahay waa ka weynida badan ee weyn ee qadar ahaan iyo daat ahaanba u weyn iyo sharaf ahaan daat ahaanna u weyn xadiiska sidaan lagu soo wariyey waa min xadiisi abi hurayra qisaanu xadiisku lahaa waa qisadii tilmaamaysay in abii hurayra nebigu sala allahu aleyh wasalam uu u xil saaray inuu ilaaliyo zakadii zakaatulfitri ayuu nebigu u xil saaray calayhi salaatu wasalaam raashinkii zakaatulfitriga inuu ilaaliyo ayuu u xil saaray marka abu hureyro raashinkii hayoo ilaalinaya ayaa wuxuu arkay nin raashinkii guranaya ninkii buu qabtoo dhabsii markaasuu nebigan kuu geynaya wuxuu moodayaa nin caadiyo bini aadamuu moodaya nin bini aadama ayuu moodaya markaasuu u cawday markaasuu waa baahanahay ciyaalna waa leeyahay baahi daran baa igu sugan iska sii kaydaah abu hureyra waa u naxariista waa sii daayey ha igu soo noqon buuri markuu waa bariistay ayaa abu hurayre nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam nebigaa ku odhanaya abu hurayrow ninkaad xalay qafaalatay muxuu falay nebigaa su'aalay sala allahu aleyh wasalam markaasuu yaa rasuula allaahi wuu cawday oo baahi daran ayuu ka cawday waa u naxariistay waa iska sii daayey markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam waa kugu soo noqonayaa umanuu sheegay ninkani wuxuu yahay habeenkii labaad buu u diyaargaroobay habeenkii labaadna waa kan raashinka isagoo guranayuu arkay waa qabtay markaana habeenlabaadkiina markuu qabtay ayuu sidii si leegu cawday uu yidhi waa baahanahay ciyaalna waa leeyahay baahida igu suganna aad iyo aad bay u darantah abu hureyre waa naxariis badnaaye habeenkaana waa sii daayey wuxu uhi ha igu soo noqon subxii markuu waa bariistay ee uu nebigii arkay calayhi salaatu wasalaam abu hureyra uu arkay ayaa nebigu ku yidhi ninkaad xalay qafaalatay muxuu falay markaasuu yaa rasuulallahi wuu cawday baahi daran buu ka cawday dabeedna waa u naxariistay waa sii daayay nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam wuu kugu soo noqon doonaa beenna wuu kuu sheegay waanu kugu soo noqon doonaa habeen saddexaadkiibuu u diyaargaroobay ila nebigaa u sii sheegay sala allahu aleyh wasalam inuu soo noqonaya habeen saddexaadkiina waa yimi wuxu arkay isagoo raashinka ku ranaya buu qabtay sidiisii laeg buu cabasheed halkiisii ka bilaaba markaasuu yidhi mar walba waxaad odhanaysaa waxa weeye kugu soo noqon maayooo yani mar walba oad igu soo noqonaysa maanta ilaaba ilaa waan ku kaxaynayaa waxaan ku geynaya nebiga waxaad ii ballanqaadday inaanad soo noqonin waad soo noqotay haddana waxaad ii ballanqaadday inaanad soo noqonin waad soo noqotay marka ilaaba ilaa waa ku kaxaynaya waalidaa buu yidhi kelmadaan ku barayaa buu yidhi kelmado ku anfaca ayaan ku barayaaye idaa markaad firaashkaaga tagto waxaad akhridaa aayatulkursiga akhri ilaa aad ka dhammayso aayatulkursigaa markaad akhrido xagga ilaahay baa lagaa ilaalinayaa shaydaanna habeenkaa kuu soo dhowaan maayo ilaa aad waa bariisato shaydaan kuu soo dhowaanayaa ma jiro markaasuu deedna abu hurayra sii daayey markuu waa bariistaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam muxuu faray ninkii aad xalay qafaalatay wuxuuhi yaa rasuul allahi wuxuu sheegtay inuu ibaraayo kelmada ee anfacaya saasuu sheegtay markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam run buu kuu sheegay isagoo been badana ah ayuu markan runku u sheegay yani markuu u sheegay yani aayatu kursiga inuu wuxuu uga sheegay ayuu wuxuu yidhi yani waxa weeyaan qad sadaqaka wahuwa kaduub run buu markan kuu sheegay isagoo been badana ah ma garanaysaa ciddaad saddexda habeen la khitaabaysay aad la hadlaysay shaytaankii buu ahaa waa shaytaan buu xadiiska sidan sheegaya waxaa soo wariyey yani saxiixuu ku sugan yahay oo bukhaari ayuu ku sugan yahay waa xadiis saxiixa marka nebiguna sala allahu alay wasalam waa taqriiriyey arrinkaasu inuu sax yaho run yahay ayuu sheegay marka waxaa laga qaadanaya habeenkii marka la seexanayo in la akhriyo inay tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa akhrin jiray aayatu kursiga marka waxa weeye yani fadli weyn baa ku sugan xifdigii shaydaanka lagaa ilaalinayeyna waad ku helaysaa marka saas aawoodee in la akhriyo ayaa laga qaadanaya xadiiskani daliil uma aha in cid lunsan ama gaala ah ama markaysa ahludalaal ah ama ahlulbidaca ah in cilmi loo doonto xadiisku daliil umaaha dadka qaarkood baa waxay u daliishadeen abu hurayraba maadaama masalada uu ka qaatay shaytaanka waxaa laga qaadanaya in cid kasta cilmiga laga dhegaysan karo walow shaytaan ba ha noqdo macnahaasi sax maaha abu hurayre mas'aladan waxa uu ku qaatay nebigu inuu saxgareeyo u yidhi waa sax laakiin miduu iska qaatay maaha cidda cilmiga laga qaadanayaana waa inay tahay cid diin ahaan loogu kalsoon yahay waa noqotaa ee ruux markaa waxa weeye lunsan yacni ama ah ama baadi u saaxiiboo lunsan dee cilmi in laga qaato maaha in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu maxalkiisu waxaa buu yaallaaba in layska hubsado wixiis faasiq hadduu war idin keeno iska hubsada fatasabatuuna waa qira'a kale marka warkii adduunyada xataa saa la ysaga hubsanaya bal warka aakhira hadduu ku keena ka warran ila diintii waa cilmi markaysa marka waa war ku saabsan marka waxaweyn yani aakhira ku saabsan iyo rabbi wax loogu dhowaanayey hayb ku saabsan wax la leeyahay waa sharci oo xagga ilahay bay ka timi wax la rabbi baa loogu dhowaanayaa wax la leeyahay aakhiraa sawaab iyo ajar lagu helayaa yacni wax markaa hayb ka warramaya marka waxa weeye cidda laga qaadanaya waa inay tay cid lagu kalsoonyahy waa inay noqotaa cid walba marka in la cilmigaah laga qaato dee sax ma aha waayo nebigu sala allahu alay slm dadka qaarkood buu ka digay ida ra'ayta aladiina yattabicuuna maa tashaabaha minhu fa ulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum xadiiska saxiixaynka haddaa aragtaan kuwa markaa yani waxaweye mutashaabihaadka raacaya kuwaasi waa kuwa ilaahay sheegay ee ka digtoonaada nebigu wuxuu amraya in laga digtoonaada alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markaa nebigu sala allahu alay wasalam masalu jaliisi saalix waljaliisi suu ka xaamil yani in lagu dhibaatoonayaa laynoo sheegay alqadariyatu majuusu hadihi lumma in mariduu falaa tacuuduhum waxaa la amrayaa hajrigii laga haajirayey yani waxaweye cidda baadida u saaxiibka ah yani laga haajirayo o laga dheeranayo aasaartii salafku maxay yidhahdeen ina hada alcilma diin faanduruu canman ta'khuduuna diinakum yani in la yidhahdo shaytaan baa cilmi laga qaadanayaa sax maaha laakiin tani waxay sheegaysaa inuu xaqu casiis yahay oo dariiq kale lagu ogaaday shaygaasi inuu xaq yahay lagu ogaaday dariiq sax ah ruux xun baa sheegay inaan looga tegin hadduu gaal arrin sheego arrinkaasina aynu ku ognahay shareecada inuu sax yahay gaalaa sheegtay looga tegi maayo shaydaan baa sheegay looga tegi maayo mubtadic baa sheegay looga tegi maayo laakiin shaygaasi inuu xaq yahay waa in dariiq saxa ah lagu ogaaday haddii lagu ogaaday xaqu waa casiis xaqa waa in la aqbalaa xaqa la qaataa oo aan looga tegin cid lunsan baa sheegtay laakiin macnaheedu ma aha marka hore shayaadiinta iyo yuhuudda iyo nasaarada iyo marka waxa weeye cidda ahluldalaalka ah iyo ahlulbidaca ah baa cilmi loo doonanaya macnuhu maaha aha yacni macnuhu taas waxa weye ma aha in marka hore cilmiga iyaga loo raadsanayo oo cilmi loo doonanayo yani marka eh, macnuhu markaa saa u dhici maayo mawduucaasna waa mawduuc ahlucilmigu aad uga warramaan marka calaa kulli xaal masaladan wuxuu u qaatay abu hurayra in nebigu sala allahu aley wasalam uu sheegay inay sax tahay saasaa markaa loo qaatay xadiidkan boqoliyo kowna wuxuu sheegayaa habeenkii ruuxu inuu akhriyo labada aayadood ee suuratulbaqara ugu dambeeya bal aayadaha carrabka aan marinno allah wuxuu yidhi aamana alrasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbih aamana waa rumeeyey alrasuulu rasuulka sala allahu alayh wasalam baa rumeeyey bima ay biladii kiibuu rumeeyey unzila ilayhi loo soo dejiyey min rabbihi xagga rabbigii looga soo rogay rasuulku waa rumeeyey calayhi salaatu wasalaam min rabbihi xagga rabbigii looga soo rogay waalmu'minuuna muuminiintoo dhammina waa rumeeyeen kii ilaahay soo dejiyey ama kutub wuxuu soo dejiyey oo dhan waa rumeeyeen mu'miniintuna rasuulkuna waa rumeeyey mu'miniintuna waa rumeeyeen kullun aamana billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih kullun dhammaantood aamana waa rumeeyey billaahi ilaahay iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisiiy wa kutubihi kutubtiisii wa rusulihi rasuulladiisa dhammaan way rumeeyeen rasuulka iyo mu'miniintoo dhammi dhammaan waa rumeeyeen ilaahay malaa'igtii ilaahay oo dhan waa rumeeyeen kutubtii ilaahay oo dhan waa rumeeyeen rasuulladii ilaahay oo dhan calayhim asalaatu wassalaam waa rumeeyeen laa nufariqu bayna axadin min rusulih ay qaa'iliina xaalay odhanayaan laa nufariqu ma kala geynayno oo ma kala saarayno oo ma kala duwayno bayna axadin min rusulih cid rasuullada ilaahay ka mida ma kala saarayno qaarkoodna ma rumaynayno qaarkoodna ma beeninaynee dhammaantood waa wada rumaynaynaa dhammaantood waa wada rumaynaynaa rasuul keliya in la beeniyaa waxay ka dhigan tahay rasuullada dhammaantood in la beeniye ka dhigan tahay yacnii culammadu waxay yidhaahdaan yacni waxaa weeye hadduu rasuul keliya beeniyo rasuullada dhammaantood waa beeniyo waa ka gaaloobay aayaddii suuratu nisaana ilaahay wuxuu inoogu sheegay ee cidda markaa rasuullada qaarna rumaynaysa qaarna ka gaaloobaysa ulaa'ika hum alkaafiruuna xaqa kuwaasi waa qaar gaalo ah oo gaalnimadoodu ay dhab tahay bimacnaa hadday rasuulladii cid ka mida ay markaa beeniyaan waa gaalo gaalnimadoodu ay dhab tahay weeye kufri dhabay ku sugan yihiin marka dhammaan waxaa la rabaa rasuullada in la wada rumeeyo iyo nebiyada ilaahay oo dhan iyo malaa'igta ilaahay oo dhan iyo kutubta ilaahay oo dhan in la wada rumeeyo wa qaaluu samicnaa wa aacnaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen muminiintii samicnaa wa aacnaa rasuulka iyo mu'miniintuba waxay yidhahdeen samicnaa waa maqallay wa aacnaa waa ateecnay ufraanak ilaahu waxaannu ku weydiisanaynaa dembidhaafkaagaannu ku weydiisanaynaa inoo dembidhaaf rabbanaa ay yaa rabbana rabbigayow wa ilayka almasiir xaggaagoo keliyuu ahaaday noqodku oo xaggaagunbaa loo noqonaya hadday tahay geerida iyo hadday tahay maa bacda almowt geerida waxa ka dambeeyada adiga ayaa khalaa'iqda xisaabaaya adiga ayaa abaal marinaya ilaahayow laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha laa yukallifu allaahu ilaahay ku kallifi maayo nafsan nafnaba ilaa wuscaha karaankeediiyo awooddeeda mooye wax kale ilaahay kuma kallifayo lahaa maa kasabat lahaa waxaa u sugnaaday naf kasta maa kasabat waxay shaqaysatay oo khayra ayaa u sugnaatay wa calayha nafta dumaddeediiyo korkeedana waxa saaran oo dhibaaya maktasabat waxay galabsatay oo dembi ah iktasabat waxaa loo jeedaa dunuubta ayaa loo jeedaa wixii dembiya ee ay galabsatay ama ay shaqaysatay naftaasunbay dhibayaan cid kale ma dhibayaan taqdiimka la hormariyey waxaa laga qaadanayaa laha iyo wa calayha mid walba la hormariyey xasri baa laga qaadanaya yacnii dembiyada uu ruuxu la yimaada isagunbuu dhibaya cid kale ma gaadhaayo khayraadka u shaqaystaana isagunbuu anfacaya waa dhacdaa dadka qaarkood in wax ka anfacaan adillo kalea ku soo aroortay shafeeco qaadiya inuu jiraan yacnii cid inay cid u shafeeco qaado ta noocaasi waa jirtaa laakiin taasina waxay ku imanaysaa fadli min allah ee cadliga u mutaystay cadli haddii lagula dhaqmo inuu isaguna anfaco wey laakiin cid kale markay dhacdo in khayraadkiisii wax ka mida ay ku intifaacaan waxay noqonaysaa fadaaka fadlullah waa fadli ilaahay rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiina aw akhta'naa rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidnaa ha noo qabannin in nasiinaa haddaannu illowno ha noo qaban oo ha nagu cadaabin ilowshiyaha aanu wax illowno ilaahow ha nagu cadaabin aw akhta'na ama kama aanu kama'no ama halmaanno ha noo qabanin oo ha nagu cadaabin rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow waa duca mu'miniinta ku ducaysanayaan rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow walaa taxmil calayna isran kama xamaltahu cala aladiina min qablina walaa taxmil calayna korkayaga ha ku xambaarin oo ha saarin isran culays ha saarin culays ilaahu hana saarin kama xamaltahu cala aladiina min qablina culayskaasoo la mid a culayskii aad saartay oad ku xambaartay cala aladiina kuwii min qablina annaga naga horreeyey culayskaad ku xambaartoo kale culays la mida ilah waa nagu xambaari rabbanaa ayaa rabbana rabbigayow walaa tuxammilna ha nagu kallifin inaannu qaadno maa laa taaqata lanaa bih waxaan awood iyo taaqa noogu sugnayn waxaanaan kari karin inaannu qaadno ilahu ha nagu kallifin wacfu canna ilaahu nacafi oo dembiyadayda dhaaf wakhfir lana ilaahu noo dhaafo noo xilqari farqiga u dhexeeya waxay tahay cafwigu waa in dembigii markaa laga baabi'iyo raadkii dembigana laga masaxo ghufraanka ama dembidhaafkuna wuxuu yahay in dembigii markaa laga dhaafo loona xilqariyo la asturo yani mikfar waxaa la yidhahdaa koofiyad bira oo madaxa la gashan jiray mikfar baa loodhan jiray waxaa mikfar loo yidhi madaxay qarinaysa marka waxaa ku jira dembigana naga dhaaf noona xilqariyo hana fadeexadin hana fadeexadin yani astu warxamnaa ilaahu noo naxariiso anta mawlaana adiga ayaa gargaarahayaga ah fansurnaa ilaahu noo hiili cala alqawmi alkaafiriin duulka gaalada ilaahu nooga hiiliyo annaga nasriga iyo guushana sii waa duco ducooyin badan ayuu koobsanaya xadiidka lagu soo wariyey in labadan la akhriyo min xadiisi abi mascuud ayuu ahaa abi mascuud albadri xadiiskiisa ayuu ahaa xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaanuu sheegayey xadiisku in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alaayataani min aakhiri suurati albaqara labada aayadoee suuratulbaqara ugu dambeeya man qara'ahumaa fii leylatin kafataah ruuxa habeen gudihii akhriya waa kaafiyaan ama waxay ka kaafiyaan sharoo dhan bay ka kaafiyaan labada aayadee suuratulbaqara ugu dambeeya ruuxa akhriya habeen waxay ka kaafinayaan shar oo dhan ka fataah nebigu wuxuuhi waa kaafinayaan waa kaga filaanayaan culamada qaar waxay yidhahaan waxay kaga filaanayaan shar oo dhan bay ka kaafinayaan ma ka dabaalayaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay yahan qiyaamu leylkii habeenkii uu kici lahaa bay ka kaafinayaan yacnii aqaawiil baa ku jirta macnaha markaa lagu fasirayo waxayna aqbalaysaa intaba inay ka kaafinayaan marka in lagu dadaalo akhrinta la akhrinayo habeenkii ayaa laga qaadanayaa oo aan laga tegin labadan aayadoodna way fadli badan yihiin aad iyo aad ayay markaa u fadli badan yihiin waxaanay koobsanayaan tawxiid bay koobsanayaan yacnii qofkii maalintii markuu eh, wax kastaba soo qabtay camal adduunye iyo camal aakhiraba wuxuu qabto oo shaqeeyey waxaa la doonayaa maalintii camalkiisii inuu ku khatimo oo uu habeenkii markuu seexanayo tawxiid ku seexdo saas aawadeed qul huwa allahu axad waa tawxiid yacnii suuradaha kale marka ilaahay lagu baryaya waa tawxiid aayatulkursi waa tawxiid labadan aayadood suuratulbaqara ugu dambeeya waa tawxiid yani waxa weye iimaan iyo tawxiid hurdu u diyaargaroobaya hurdaduna waa iska geeri yar marka macno kalena tafaa'ul baa ku jiro inuu markuu dhimanayana tawxiidkaa ku dhinto macno tafaa'ulaa ku jira marka camalkii maalinta waxaa lagu khatimayaa tawxiidkaasaa lagu khatimaya marka rasuulku sal allahu aleyh wasalam dhammaan waxyiga allah soo dejiyey iyo kutubaha allah soo dejiyey waa rumeeyey mu'miniintoo dhanna waa rumaynayaan haddayna rumayn mu'miniin noqon maayaan waxay dhammaantood rumeeyeen ilaahay iyo malaa'igtiisa malaa'igta ilaahay oo dhan kuwa magacooda aynu garanayno iyo kuwaynaan garanayn dhammaan waa la wada rumaynaya kutubta allah soo dejiyey ee rasuullada uu ku soo dejiyey kuwaynu magacooda garanayno iyo kuwaynaan garanaynba waa rumaynayna kuwii magacooda aynu garanayna waxaynu ku rumaynaynaa yani isimkay ku soo arooreen kuwa aynu magacooda garanayna si ijmaal aynu u rumaynayna malaa'igta waa saas si leeg kuwaynu magacyadooda garanayno si mufasala ayaynu u rumaynaynaa kuwaynaan garanayna si duuduubaynu u rumaynaynaa malaa'igta ilaahay oo dhan rasuullada ilaahay soo diray waa saas si leeg kuwaynu magacyadooda garanayno waxaynu ku rumaynaynaa magacyadooda waa si mufasala kuwaynaan magacyadooda garanayna oo rasuullada ama nebiyada ka midana waxaynu u rumaynaynaa si duuduuba oo mujmala ayaynu u rumaynaynaa rasuullada ilaahay iyo nebiyada ilaahay ma kala saarayno qaarna ma rumaynayno qaarna ma beeninayno dhammaan waa wada rumaynaynaa dhammaan waa wada rumaynaa haddaynaan wada rumayn ma noqonayno marka ahluliimaan noqon mayno nebi qura oo la beeniyaa lagu gaaloobaya ya aayad qura oo qur'aanka ka mid oo la beeniyaa lagu gaaloobaya kitaab qura oo nebi lagu soo dejiyey oo la beeniyaa lagu gaaloobayaa oo sharciga lagu hayo adilada ay ku soo aroortay in nebigaa lagu soo rogay hadduu towraad ruux beeniyo uu yidhahdo towraad ma soo dejin ilaahay waa gaaloobaya biannahu kadaba alqur'aan hadduu injiil beeniyo waa gaaloobaya waayo qur'aankii buu beeninaya ilaahay baa inoo sheegay inuu towraad iyo injiil soo dejiyey inuu zabuur soo dejiyey yacni waxa weye waa in la rumeeya waa in insaan loo ictiqaadiya waxay odhanayaan samicnaa wa atacnaa waa maqallay waana ateecnay samicnaa wa casaynaa sidii yuhuuddu u yidhaahdeen oo kale la odhan maayo waa maqalloo waa caasinay yidhahdeen yuhuuddu maqallay laakiin ma yeelayno caasinay sidaa yuhuuddu yidhahdeenoo kale waa inaan la odhan waa in la samicnaa waa maqallay wa atacnaa waa yeellayoo waa ateecnay waa yeelaynaa ilaahay bay baryayaan iyagoo iimaankiiyo wanaaggii la imanaya haddana maca daalik inay ilaahay dembidhaaf weydiistaan way u baahan yihiin waayo ruuxu kama madhnaanayo dembi ghufraanaka rabbana waa inuu qofku qirsanaadaa taqsiirkiis iyo gaabintiis ilaahu adaan dembidhaaf ku weydiisanaa rabbigayow wa ilayka almasiir xaggaagoo keliya noqodku ahaado xaggaagaan usoo noqonaynaa laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha yacni takaaliifta sharciga ah dhammaan waa wax daaqada markaa aadamiga ku jira waa waxay kari karaan waxaynay kari karin rabbi kuma kellifin laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha waxay awoodi karaan unbaa loo dira laha maa kasabat wa calayha ma iktasabat naf kasta waxaa u sugnaatay waxay shaqaysato khayra waxaana dhibaya keligeed wixii ay shaqaysatay oo dembi ah iyo shar ah rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ilaahay waxay ka baryayaan inaanu markaa u qaban halmaanka ama kama'a ama ilowshiiyaha waxyaalaha inaanu u qaban waxaa dadka loo qabanayaa oo lagu ciqaabayaa waa waxay u qasdeen waa waxay u badrheereen waa waxay dooneen oo khiyaarkooda ku dhacay iyo doorashadooda taasunbaa marka waxa lagu ciqaabaya ee dembi ah wixii dembiya ah ee khiyaarkooda iyo doorashadooda ku dhacay ayuunbaa markaa ciqaabi uga imanaysa kuna dembaabaya laakiin wixii ilowshiya ku dhacay loo qaban maayo wixii kama ku dhacay ama halmaan ku dhacay ee aan loo qasdin loo qaban maayo walaa junaaxa calaykum fiima akhtatum bihi walaakin maa tacammadat quluubukum dembi korkiina kuma sugna waxaa ku khata'deen oo kama idinka dhacay ficilkaa ku kama'deen laydin qaban maayo hadalkaa ku halmaanteen waaydaan u badrheerin ee waxaa istidhaahdeen dhaha oo wax kale carabkiinnii ka soo baxay ama wax kale tidhaahdeen laydin qaban maayo xadiisna waxaa lagu soo wariyey in allaha wadaca can ummati alkhata'a waannisyaan ilahay ummaddayda wuxuu ka dhaafay yacni kama ah iyo ilowshiya ayuu ka dhaafay haddaa mu'miniintu maxay ilaahay uga baryayaan inuu ilaahay ka dhaafo marba haddii sharciga laynoogu sheegay inuu ilaahay ka dhaafay jawaabteedu waxay tahay iyadoo uu ilaahay ka dhaafay haddana mu'miniintu ku ducaysteen ducaday ku ducaysteen ku ducaysanayaan sawaab iyo ajar bay ka helayaan sawaab iyo ajar ayay ka helayaan qabuulka ducada laga aqbalay na dhaafitaanku waa ka yimi iminkana waa ku sii tacabudayaan iyadoo laga dhaafo ducadaasi maqbuulo ay noqotay bay haddana ku sii cibaadaysanayaan waa cibaado rabbi ay ku caabudayaan adducaau huwa alcibaada xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxaa ku yimi markay mu'miniintu yidhahdeen rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam qaala allahu qad facaltu ilaahay baa wuxuu yidhi waa yeela oo wixii kama ah iyo wixii ilowshiya idiin qaban maayo waa duca maqbuul ah ha yeeshee qofku yaanu ku dambaabin waxaa ilowshiyaha uga dhacay hadday tahay waajibuu ka tegey markuu isxasuusto waa inuu waajibkii la yimaadaa waajibkii waa inuu la yimaadaa ilowshiya iiga dhacdo hadda ima saarna ma aha macnuhu nabigu waa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam man naama can salaatin aw nasiiha falyusalliha ida dakaraha laa kafaarata laha ila daak kii salaad ilaawa ama ka seexdaa ha tukado markuu xasuusto salaaddii buu ilaawey amaba waa ka seexday iyadoo wakhtigii salaaddu aynay dhoweyn buu seexday dabeedna markii dambe salaaddii hurdaday ku dhaaftay wax ka gaabinuu isagu la yimi oo goortii salaaddu marka ay soo dhoweyd uu ogaan u seexday ma aha uu ogaan u seexday ma ah yaa hadday saasi dhacdo wuxuu samaynayaa markuu baraarugoo tooso iyo markuu xasuusto ayuu tukanaya ilowshii wuxuu ka badbaadinayaa dembigii laakiin shaygii waajibkee saarnaa ilowshiyuu kama ridayo waa inuu markuu xasuusto waa inuu markaa tukadaa waa inuu markuu xasuusto tukadaa marka ilowshi waa saas hadday tahay wax markaa xaaraana oo uu sameeyey wax dembi ah oo aan shareecada ku bannaanayn oo si ilowshiya uga dhacay shay maxduur ah sharciga mamnuuc ku ah buu la yimi laakiin khata'a ama nisyaan baa arrinkaasi uga dhacay ama kama ama ilow shii uga dhacay dembi ku yeelan maayo dembi ku yeelan maayo laakiin waxa waxa la kala qaadayaa ma xuquuq aadmiba mise waa xaq ilaahay xaq ilaahay hadduu yahay wax ka saarayna ma jiro wax la odhanaya waxan iyo waxaa lala kaalayna ma jirto laakiin xaq aadmi hadday tahay kama aba uga dhacee xaqii aadmigu hari maayo iminka dilkii kama ahaa nin baa nin kale xabadi kaga qaraxday kumuu gelin inuu dilo laakiin si kama arrinkaasi u dhacay dembi kuma leh yaanu dembi ku yeelane dee maktii ninkii waa la rabaa oo ninka casabadiisii iyo tolkii baa laga rabaa inay maktii bixiyaan isagana kafaara uu imanaysa sida aayaddii suuratu nisaa ay sheegaysa kamaa baa waxa dhacay xoolo cidi leedahay buu burburiyey ama waxbuu jiiday dabeedna waa burbureen waa in la qaandhabaa qof ku dambaabi maayo laakiin xaqii aadmiga kama uu kama ridayo inuu kama uu u baabi'iyey xaqii aadmiga markaa kama ridayo waxay noqonaysaa inuu qaandhabo ayay noqonaysaa laakiin wixii waajiba laga tegey waa in ilaaba ilaa la istidraaka oo dib lagala yimaadaa waa in dib lagala yimaadaa waxay mu'miniintu ku ducaysteen rabbanaa walaa taxmil calayna isran kama xamaltahu cala aladiina min qablina ilaahay ow culays ha nagu kellifin culays hana saarin sidaad culaysya u saartay kuwii naga horreeyey ummadii hore qaarkood baa waxyaala culaysyaa la saaray oo qaarkood baa marada marka najaasadu kaga dhacdo ama kaadidu kaga dhacdo lama maydhi jirin inta kaadidu gaadhayba waa la goyn jiray in alla intii kaadidu gaadhay inay gooyaan baa saarnay innaga laynoo sahlo waxaa la yidhi maydha umbis xataa axaadiista qaar waxaa lagu soo wariyey ummadii hore qaarkood sida reer banu israa'iil oo kale haddii waxa weeye kaadidu jidhkooda meel ka mida meeshay ka soo baxaysa mooye meel kale ay gaadho in meeshaa lafteedana la goyn jiray iyadoo lafteeda xadiis baa lagu soo wariyey waxay ka mid tahay culaysyadii la saaray bay ka mid tahay ashyaa tayibaadka ka mid midoo wanwanaagsan in laga xarrimay oo tacsiir looga xarimay yaa waxay ahayd culaysyada la saaray ayay markaa ka mid ahayd in qisaasta lagu waajibiyey reer banu israa'iil oo la yidhi ninka nin badrheer u dila cafwi kama fura mag lagama qaadanayo ilaaba ilaa waa in la dilaa yaa mid la kala doorransiinayo ma aha qaraabadii inay dishoodaan iyo inay ma qaataan oo cafiyaan iyo inay iskaba dhaafaan ee waxaa xatmi ahayd in ilaaba ilaa la dilo waxay ka mid ahayd culaysyadii ee reer banu israa'iil la saaray ayay ka mid ahayd wahlumajara rabbanaa walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bih ilah waa nagu kallif inaannu qaadno waxaanaan taaqa iyo awood u lahayn waxaanaan awood u lahayn inaannu qaadno hanugu kallifi waa ka aqbalay ilahay ducadan mu'miniinta waa ka aqbala oo wax aynaan daaqa u lahayn ilahay nugu kallifi maayo waxaynaan awoodi karayn ilahay nugu kallifi maayo sharaa'icda islaamku dhammaan waa waxaynu awoodi karno yacani waxa asalku u yahay in la kari karo waxay ilaahay ka baryayaan cafiga ilaahay inuu ilaahay cafiyo inuu ilaahay u dembi dhaafo inuu ilaahay u naxariisto anta mawlaana adiga gargaarahayagii ah macnuu wuxuu dhacaya noo gargaaro inaad mawlahayagii tahay aawadeed nooga aqbal ducada fansurnaa cala alqawmi alkaafiriin nooga hiiliyo nasriga naga sii duulka gaalada ah marka labada aayadood iyagana uu akhrinaya habeenkii xadiiska boqol iyo laba wuxuu odhanayaa ruuxu markuu hurdada u diyaargaroobooo jiifsado bismika rabbii wadactu janbii magacaagoo keliyaan rabbiyow kaalmo aan kaalmaysanayo wadactu aan dhigay janbii dhinacayga yacni magacaaga keliya sheegistaan sheegayaan ku dhigay laa bismi hayrik magac kale sheegisaan sheegaayo kuma dhigin wa bika arfacu magacaagoo keliyaan ee jidhkayga dhulka kaga qaadayaa waan kaga toosayaa bimacnaa markaan jiifsanayo ilaahu magacaagaan ku jiifsanayaa magacaaga sheegistaan sheegayo xusayo markaan kacayana magacaagaan ku kacayaa xusidaan magacaaga xusayo baan ku kacaya fa in amsakta nafsii farxamha ilaahayow naftayda haddii aad qabato u naxariiso ruuxu markuu seexdo naftiisa waa la qabtaa oo yacni sibaa naftu ay u joogtaa sina waa loo qabtaayoo garashadii iyo markaa waxyaalihii tasarufkeedii garashadii ay wax kala garanaysay ay wax weelaynaysay ay wax kala soocaysay ayaa waxa weye laga qabanaya sina waa u joogtaa waa ka neefsanaya ee dhaqdhaqaaqaya isrorogaya ee nuxnuxsanaya haddana waxa korkiisa laga samaynayo ama laga leeyahay ma oga kamana warqabo nooc tawafiyaa jira marka ay dhimatona si kulliya loo qabanaya naftii allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha laba goor labadaba waa la oofsanaya nafta waa la qabanaya marka uu ruuxu dhimanayo iyo marka uu seexanayo labadaba waa la qabanaya midna waa tawafi dhammaystiran midna waa midaan dhammaystirnayn oo waa ka hordada fa in amsakta nafsii farxamhaa ilaahu naftayda haddaad qabato u naxariiso ha ahaato imsaak dhammaystiran ama ha ahaato mid naaqisa oo si loo qabtay oo hurdadii ay tahay weliba waxay daahir ku tahay in looga jeedo yacni qabashadii dhammayska tirnayd ayaa soo degdegaysa wa in arsaltahaa faxfadha ilaahu haddaad soo dirtana u naxariiso adigu tan kalena waa soo gelaysaa haddaad qabato naftayda u naxariiso si kastaba u qabo ama si kaamil ama si naaqis wa in arsaltahaa haddaad soo daysana oo aad ii soo dirtana aad naftii igu soo celiso faxfadhaa ilaahayow ilaali oo ka ilaali marka sharka iyo berada iyo shayaatiinta ka ilaali oo ka ilaali yacni waxa weye cisyaanka iyo khaatimo xumada iyo waxa weye gaalnimada iyo dembiyada waaweyn ka ilaali ya ka ilaali aafaadka waxaad ku ilaalisaa bima taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin waxaad ku ilaaliso addoommadaada wanwanaagsan ilaahay ku xafid oo ku ilaali waxaad addoommadaada wanwanaagsan aad ku ilaaliso oo kale ilaah ku ilaali waxay naftan ii dhowr yani waxa ugu daranna waa diin xumo inay ku dhacdo ayaa ugu daran xadiiska waa min xadiisi abi hurayra waxaana soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiisku waxa uu sheegayey marka uu ruuxu hurdada u diyaargaroobo inuu magaca ilaahay ku seexanayo bismika rabbii wadactu janbii wa bika arfacu macnaa markaan toosana magaca ilaahay baan ku toosayaa xusayaa markaan seexanayana magaca ilaahay baan ku seexanaya dabeedna ilaahay buu baryaya waa barye ilaahay marka halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk